alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jirray baxigii eh, imaamku uu tilmaamay eh, ku saabsanaa jizyada yaa laga qaadayaa yaase laga qaadaynin waxaynu soo tilmaannay marka sheekhu asagu inuu iilanayo jizyadu in laga qaadayo min kulli kaafirin ogolaaday in axkaamta sharcigu ay ku dareersato in laga qaadayo baynu soo marray oo asagu sheekhu tilmaamay wuxuuna yidhi walaa farqa kala qaad ma laha bayna cubaadi الnaari dabka kuwa caabuda iyo wa cubaadi اlasnaami asnaamta kuwa caabuda bal ahlu اlawhaani kuwa asnaamta caabuda aqrabu ka dhow xaalan xagga xaalka min cubaadi الnaar dabka kuwa caabuda iyo kuwa asnaamta iyo awliyada caabuda xagga yaaba waxaaba sokeeya kuwa muxuu ahay asnaamta iyo awtaanta caabuda maxaa yaele cubaadu naarku ayagu waxayba aaminsan yihiin laba khaaliq inay jiraan ilaahu اlkhayri wa ilaahu shar adulmatu wanuur labadaa ilaahay bay aaminsan yihiin wax bacfi ah iyo isa soo saarid iyo qiyaamo iyo ambiyana ma aaminsano marka waa munkir nubuwaad niman noocaasoo khariban weeyo xataa maxaarimtooda guursanaya oo hooyadii aroosaya oo walaashii guursanaya amaa kuwan ahlu awtaanta carbeed ee mushrikiin alcaraba baqaaya addiin baaba ku jirayba tiibuu sheekhu tilmaamahaya wa kaana fiihim cubaadu lawtaanka waxaa ku jiray min atamasuki ku dhagnaanshaha ama qabsiga bidiini ibraahiim ibraahim diinkiisa in la qaato la qabsado maa lam yakun fii cubaadi الnaar waxaanan ku jirin cubaadu naarka bal cubaad الnaari acdaau ibraahim alkhaliil dabka kuwa caabuda nebiyulaahi ibraahim colkii weeye meesha kuwan mushrikiinta ay ku maxaabsadaan in nebiyulaahi ibraahim ay raacsan yihiin o taageersan yihiin oy rumeeyeen sidaa darteed baa abujahl xataa yowma badrin wuu qunuudaya qunuud buu ku jiray wuxuu lahaa ilaahayow aniga iyo muxamed maanta kaayaga alle u dhow u gargaar kii alla ka fogna allow maanta dullee halkaasay markaa taagnaayeenba ilaahu hebel eh, mxuu ahaayey kaannagoo qaraaba goyska ah in alla ku xidhnayn ee xadhigga alla gooyey ilaahayow eh, maanta mxuu ahaay jebi midka ahlu khayrkana u gargaar habaarkiisi baa loo aqbal marka niman aaminsan in ibraahim iyo ismaaciil ay ku diin yihiin maxaarimtooda in badan oo ka mida ah aan guursanin qaraabada xidhiidhiya wuxuun baqiyo diineed mushrikiinba ha noqdeen gaale eh yay ahaayeen marka gaaladii baa kala daran oo kala sokeeya iyagoo wada kafaraa oo mushrikiina bay haddana sii kala fog yihiin <clears throat> faidaa ukhidad haddii laga qaaday minhum min cubaadi الnaar aljizya koodhi haddii laga qaaday faakhuduhaa jizyada in laga qaado min cubaadi اlasnaami baa awlaa ka mudan wa calaa daalika sidaa ayada in min kulli kaafirin laga qaadayo bacda maa laga adkaado in jizyo iyo sayf iyo islaam loo bandhigahayo wa calaa dalika tadullu sunnatu rasuuli sidaasayna tusaysaa sunnadeena nabi maxamed kamaa habata canhu sida nabiga ka sugnaaday fii saxiixi muslimin annahu qaal inuu suubanuhu yidhi burayda markuu ciidanka u dhiibay ee ula dardaarmayey iyo saxaabi kaleba xadiidkii burayda caanka ah weeye nabi wuxuu ku yidhi idaa laqiita caduwaka cadowgaada hadaad la kulanto min almushrikiina gaalada kaaga cadowga ah ama gaalada ka tirsan fadcuhum waxaad ogu yeedhaa ilaa ixdaa khilaalin alaa saddex xaalo ogu yeedh cadow mushrig ah caduwaka min almushrikiin caduwaka min ahli kitaab lama dhihi waxaa leey caduwaka min almushrikiin lafdiga haddii la idlaaqana mushrikii alcarab baa kow soo gelahaya cubaad alawhaani walasnaam baa soo gelahaya faayatahunna ajaabuuka faayatahunna ajaabuuka saddexdaa mid ka mida ah kay kaa yeelaan ajaabuuka ilayha ilى اkhilaal aلaلaث ixdى اkhilaal الaلaث saddexdaa arrimood mid ka mid a ah ka aqbalaan faqbal minhum ka yeel baa layidhi wa kufa canhum xabadana ka jooji iyo dagaalka idan saddexdaa xaalo maxay ahaayeen uma amarahu nabigu wuxuu amray an yadcuwahum inuu ugu yeedho gaalada mushrikiinta ila اlإslaami aw اljizyati aw yuqaatilahu xadiku xadii dheero caanoo saxiix muslim ku yimaada kun toddoba boqol soddon iyo kow oo faahfaahsan axsanu xadiid fi اlmaqaazi wasira baa lagu tiriya axkaamtu nabigu si fiican ugu sharxa cuhuuddi buu kaga hadlay dardaaran khaas ah labadii qodob ay culimmadu sheegeen ninkii laga waayo inuu baabba'ahayo adduun waxba uusan dhaqaynin aakharana uusan meel la gelaynin meel la helaynin buu nabigu kaga hadlay wa taqwa allah wa cadamu lisaa'ati labadaa qodob shekhu ibnu taymiya ibnuqayim xadiidka aad bay u sharxadaan wakhti bay ku bixiyaan waxay leeyihiin laba rakiiso oo nasriga iyo guushii gargaarka ku xidhay nabiga ku sharxaqa xadiidka asaga kow waxaa weeye in umaradu iyo mas-uuliintu iyo adiga ka dowlad ahaan ilaahay aad ka cabsato oo noqoto ilaahay nin iska ilaaliya oo alla ka baqa oo isdhowra fii nafsihi idan naftaad inaad ka adkaato ood ilaahay caabudo ood alla ka xishooto ood ilaahay ka baqdo waa qodob adiga ku khuseeya qodobka labaad alixsaanu ila annaasi wa cadam alisaa'ata ilayh aadamaha in loo ixsaanfalo oon la xumaynin la dulmiyin lagu xadgudbin ballamaha aan laga bixin aan mxuu ahaay la goynin aan dulmiga ictidaaga iyo baqiga adgudubka labadaa qodob buu kala hadlay idan fii khaasati nafsihi iyo ciidanka iyo jeiska nabigu waa la hadlay dulmiga qadriga mutlada mxuu ahaay ishay quluulka khiyaanada waxaasoo dhan iyo baqigu kala hadlay labadaa haddii laga badbaado adduunku waa soconayaan bal ibnuqayim wuxuu dhahdaa hal mid ka mid a ah haddii aad ku dhacdo adduunku waa dumaysaa maalmo inaad iska sii dugdugtaa laga yaabaa ood xoogow hidaan hiddo muxuu ahaayey laakiin meel fog waxba gaarsiin maysid idan waxaa inaga khusay xadiidkaani uma amarahu an yadcuwahum ila alislaami aw ljizyati aw yuqaatilahum ama inay islaamaan ama ay koo dhiiga barabixiyaan ama la dagaalamo idan xadiidkan mushrikiin baa loo deliishadaa culummada ka niqaasho iyagu diiddanele jizyadu waxay khaas ku tahay ahlu xadiidkan waxaa ku dhex yimid bay leeyihiin wa idaa xaasarta ahla xisnin min almushrikiin yuhuud iyo nasaaro mar waa ahlu kitaab dhan haddii laga sheegan laga firan waa mushrikiin oo taas cidna ma diiddano marka leeh waa ahlu kitaab oo mushrikiin ma ah aslu diinihim baa laga hadlaya aslu madhabihim wa diinihim ilaahay keligii in la caabudo oon loo sharig yeelin bay ahayd laakiin waagii dambe markay inxiraafe inay shirki ku dhaceen taasi muran ma laha qariinada tusaysali xadiidkan inuu ku saabsan ahlu kitaabka waxaa ka mid a waidaa xaasarta ahla xisnin min almushrikiin alcarab maa kaanuu ahla xisnin bay leeyihiin mushrikii alcarab iyo jadiidulcarab niman bannaan taagan oo saxara deggan ama tuulooyin deggan ood waranka isgelinaysaan oo bannaan dhaga iska helaysaan bay ahaayeen xusuun iyo dhufaysyo iyo qalcado waaweyn oo warma laga soo tuuray iyo manjaniiq iyo caraado laga soo tuuro muxuu ahaay waxaa iska lahaa yahuud iyo ahlu kitaab iyo nasaaro marka dikru اlxusuun fii hada alxadiid waa qariina tusaysa waxa laga hadlaya inay yihiin mushrikii ahli kitaabi min alyahuudi waالnasaara niman baa halkaa mara ragga macnaha tilmaamay waxaa ka mid ah alxaafid ibnu muflix kitaabkiisa alfuruuc fi kitaab اljihaad markuu marayo xataa ibnu taymiya ishaaray maruu niqaashahayey laakiin ibnqyim waa ka tagay wa qaala wuxuu idhi almugiiratu licaamili kisra mugiira bnu shucba aaqafi saxaabigaasna caamilu kisra wuxuu ku yidhi markii intii la duulay muslimiinta ay kisra galeen oy reer faris fooda geliyeen raggii qaadada ahaabuu ku jiray mugiira bnu shucba ciidan weyn asagu watay baa ninkii kisra haystay reer faris ba wuxuu yidhi bal nin aan la hadlo oo afka yaqaan oo cod balanoo fasiixa oo wax ifahansiiyey intaynaan fooda isgelinin ii soo dira muqira anaa u tagahayaba cid kale u tegi mayso muqiraa marka u tagay maxaa tihiin buu horsiinnimu weerran baad haysaan adduunka soo baabi'isee caraboo dhan baad soo afgoosateen reer ruun baad fooda geliseenoo meel saarteen hadda annagaad noo dhilqaateen maxaad maxaa tihiin horta aan isfahanne xul waxaan ahayn buuri dad carab la yidhaahdo masaakiina oo saxaraha xijaas dega oo lafta mudmuusaa timirta faqri waxay ka qabaan nama sunna waa buuhi laftibeedkan munusan cuni jirray ilaahay khayrkii baan caabudi jirray waan isdulmiyi jirray wax kastoo ilaahay cadhogeliya aan ku dhaqmi jirray annagoo cadaabka adduunyada ku sugan cadaab addunya walaakhira ashaqa oo ganata ah oo bakhtigu noo bannaan yahay oo baaba'nay baa ilaahay nabi noo soo diray buu aan naqaana nasabkiisa dhalashadiisa abtirkiisa